ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحبتي في الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى caawa kelimadan aan rabo in sha allahu tacaala inaan soo gudbiyo iyo sababka runtii igu dhaliyay inaan ka hadalo waxaana idiin sheegi doonaa insha allahu tacaala qiso runtii cajo badan oo maanta markaan ka hadlay arrintan salaadii khudbada kadib aan insha allahu tacaalaa ilaahay subxana wa tacaala min bashaa'irihi ka mid ah oo aan aragnay axibati fi lislaam waxaan kelimad insha allahu tacaala kooban ka hadlaynaa waxaa la yidhaahdo alghinaa walmacaazif aw alghinaa walmuusiqa bilaxraa ee waa heesaha iyo muusikada ay dad badani ku dhumeen wakhtigoodan ay geliyeen rasuulka sala allahu calayhi waaalihi wasalam wuxuu yihi layakuunana min ummatii aqwaamun yastaxiluuna alxira walxariira walkhamra walmacaazif waxaa iman doona dadkayga dad xalaashan doona alxira waa farjiga iyo zinada dad xalaashan doona dad raggoodu dahabka ay qaadan doonaan oy xalaashan doonaan dad khamrada xalaashan doona iyo dad macaasifta xalaashan doona haddaba macaasifta maxaa laga wadaa waxay ku fasirayaan culimo badan inay tahay muusikada ama ha wadato alghinaa ama yaynan wadanin hees ha wadato ama yaynan wadanin haddaba markaan sidaan idhaahno xadiiska haddaad dib u fiiriso layakuunana min ummatii aqwaamun yastaxiluuna alxira waalxariir shay markii hore xaaraam ahaa ilaahay subxaana wa tacaala ka xarimay ayay iyagu rabaan inay xallishadaan waana hawadooda mana xalili karaan hada alxadiis ee akhrajahu imaamu lbukhaariyu fii saxiixihi mucallaqan majzuuman ayuu ku soo saaray kitaabkiisa saxiixa isagoo mucallaqa laakiin sheikh alalbanina aharkaa wuu saxiixiyey fi saxiixa asilsila saxiixa ayuu ku saxiixiyey allah subxaanahu wa tacaala fii kitaabi alcasiiz wuxuu leeyahy wamin الnaasi man yshtari lahw اlxadiiثi liyudila can sabiili اllahi bغayri cilmi waytakidha huzwa ulaa'ika lahm cadaab muhiin dadka waxaa ka mid a ah dad iibsanaya lahw alxadiid sheeko ama war dadka lagu mashquuliyo dikriga ilaahay iyo xaqana looga mashquuliyo looga fogeeyo haddaba tafsiirka aayadda dadkii mufasiriinta ahaa asxaabu rasuulillaahi maxay ka dhaheen wa min annaasi dad badan baa waxaad arkaysaa ku odhanaya laa yuujad nasun sariixun waadixun nas cad oo ku soo arooray heesaha oo xarimaya ma jiraad arkaysaa xaqiiqatan taasi waa jur ah waa dhiiranaan wa aflagaado wa xadgudub wa istihzaa diinta ilaahay lagu jeesjeesayo allah subxaanah watacaala tacaala aayaddan haddaad fiiriso wa min annaasi man yashtarii lahwa alxadiidi liyudila can sabiili illahi bigayri cilmin wayatakidaha huswa dadka waxaa ku jira dad lahwa xadiidka iibsanaya kuwa ka shaqeeya cajaladaha iyo heesaha kuwa dhegaysanaya kuwa sameeya intoo dhan baa soo gelay kuwa u ololeeya ayaa soo gelay cabdullaahi ibnu mascuud oo ahaa mufasirkii qur-aanka oo yiri aayad kastoo kitaabka alle ku jirta wakhtigay soo degtay iyo meeshay ku soo degtay iyo sababtay u soo degtay baan garanayaa baa wuxuu leeyahay wallaahi aladii laa ilaaha ilaa huu inahu lghina ilaahay baan ku dhaartae aayaddu waxay ka hadlayso waa heesta buu yihi cabdullaahi bni mascuud cabdullaahi bni cumar ayaa isaguna wuxuu leeyahay huwa wallaahi alghinaa isaguna cibaaradaasu yidhi huwa wallaahi alghinaa lahwal xadiidka aayaddu sheegayso ilaah baan ku dhaartae waa heesaha buu leeyahay ayib haddaba axibati fi lislaam kadalika cabdullahi ibnu cabaas afa min hada alxadiidi tacjabuuna watadxakuuna walaa tabkuuna waantum saamiduun fasjuduu lilahi wacbuduu fasara cabdullaahi ibnu cabaas saamiduun waxaa weeye buuri cabdullaahi ibnu cabaas huwa alghinaau fi luga alximyariya lugata ahli ximyar qabiilo carbeed ah waxaa lagu yidhaahdaa qofku leeyahay ismudni nawaraabi qofku wuxuu leeyahay noohes kelimadan oo kale marka uu isticmaalayo noohees bay ka dhigan tahay marka waxa weye saamiduun waxa laga wadaayey waa heesta iyaduna ayib wa cabdullaahi bnu cabaas kadalik fii qowlihi subxaanah wa tacaala fii suurati lsraa wاstafziz man istaطacta minhm bsawtika waأjlib calayhim bkhaylika warajilika washaarikhum fi اlamwaali wاlأwlaadi wacidhm wma yacidhm الshayطaanu ilaa guruura mujaahid oo ah mufasirka la yaqaano oo ah tilmiidkii cabdullaahi bnu cabaas oo yiri ma jiro xaraf min kitaab illahi mush aaya walaa mush suura ma aha aayad iyo suura wuxuu ka hadlay xaraf kitaabka alla ah ma jiro buuri ilaa hadduu jiro saddex jeer baan macnihiisa cabdullahi bnu cabaas u bandhigay oo kala hadlay oo inka su-aalay oo uu iga jawaabay oo munaaqasho aan kala galay saddex jeer xaraf walba oo kitaabka alla aayaddan markuu aqriyey wastafziz man istatacta wastafziz kaxayso burso cayrso ha ku daba yaacaan ayib waa shaydaankii muxuu ku kaxaysanayaa man istatacta minhum bisawtika bale cidaad rabto codkaaga codku marka muxuu yahay alghinaa mujaahid baa marka wuxuu yidhi wallah ilaahay baan ku dhaartay inahu alghinaa walmazaamiir waa hinaha iyo inahu alghinaa walmacaazif inahu alghinaa walmacaazif waa heesaha iyo muusikada weeye waxa aayaddu ay ka hadlayso haddaba axibatii fi lislaam bacda haada albayaan bayaankaas shaafiga ashaafi alkaafi alwaadix oo iska cad miyuu intuu qof yimaado odhan karaa ilaahay kitaabkiisu ma sheegin waxaa la yidhaahda hees axaadiista rasuulku ma sheegin bacduhum qaarkood axaadiista waa daciifinaya sheekh alalbani uu saxiixinayo qaarkood aayadaha waxay leeyihiin ma aha tusin maayaan haddaba ikhwaani meel dhow haddaad ka soo qabato si aada u ogaato inay arrintani ay tahay inay aayaddu ku caddahay oo nas sariixa ay ku tahay kitaabka qur-aanka iyo axaadiista seen u fahmi karnaa waxaa la yidhaahdaa sida og tahay manhaj ahlu sunnati waljamaaca fahmu lkitaab wasunna calaa manhaj asalaf asaalix kitaabka alle iyo sunnada oo loo fahmo sidii ay u fahmeen dadkii salafka ayib salafkii say u fahmeen marka arrintan hada huwa cabdullahi bnu mascuud wa hada cabdullahi bnu cumar bn alkhadaab wa hada huwa ibnu cabaas wa hada mujaahid kulligood waa kuwa tafaasiirtan marka aayadaha saaray waa dadkii looga dambeeyey ee cilmiga tafsiirka weliba cilmiga tafsiirka la yidhaha looga dambeeyey weyaan haddaba ahibati fi kadalika cabdullaahi bni cumar maalin maalmaha kamid isagoo jidka maraaya naaficna uu la socdo ayaa wuxuu maqlay macaazif muusika la garaacaya buu dhagay iyuu maqlay hunaaka farqun ayaa u dhexeeya inaad wax maqasho iyo inaad dhegaysato muuna dhegaysanin laakiin wuu maqlaay marka masale muhima halkaa ku jirto sheekh alislaam ibnu taymiya raximah ullah uu ka jawaabayo oo ah waxyaabaha hadda wadamadan aan ku noolnahay reer galbeedka ilaahay ku ibtileeyey haddaad xafiis soo gasho muusika ka daaran haddaad meel kale wax ku sugayso muusika ka daaran meel walba oo la galo isbitaalkii haddaad tagto muusika ka daaran ikhtiyaarkaaga ma aha way iska socotaa dembi ma ku leedahay sheekhulislaam ibnu taymiya raximahullah ayaa wuxuu ka jawaabayaa uu leeyahay shayga adigu inaad dhegaysataa dembi ku leedahay laakiin inaad ismaqasho dhegta uu ku dhaco dembi ku yeelan maysid haddaba ibnu cabaas ibnu wuxuu sami cabdullahi ibni cumar dhegaha markuu maqlay iyo labada dhagood ayaa wuxuu geliyey farihiisa wuu socday jidkana wuu ka dheeraada wuu ka fogoodna aacani ah ariiqu jidkii wuu ka leexday meel fog markuu tagay buu naafic ku yihi naaficow ma maqashaa markaasuu yihi naafic maya ma maqlo markaasuu ka bixiyey wuxuu yihi rasuulka ilaahay baan waxaa anagoo maalin soconno waxaanoo kala maqlayo dhowuhu sidaa faraha u geliy ayib haddaba axibati fi lislaam sheikhulislaam ibnu taymiya raximah ullah baa wuxuu arkay oday gaboobay oo dhalinyaro yaryar agtiisa yaczufuuna wayarqusuun ay maaragtay ku heesayaan oy halkaas ku haystaan ee muusikadii ku tumanayaan raqsigii iyo ay ku samaynayaan marka wuxuu u yimid odaygiibuu la hadlay odaygii oo marka hawshaas loo samaynayo waa nin duqoobay wuu la yaabay sheikhulislaam ibnu taymiya raximahullah wuxuu ku yidhi yaa sheikh ninkaagan odayga how hadduu yahay idaa kaana hada ariiq eh, ila aljanna hadday tani tahay wadadii jannada lagu aadayay ayna ariiq ila annaar wadadii naartu away balitus marka yani waa la yaab uu la yaabanya ninka odayga ee waxaas maaratay hawshaa ku jiro ibnulqayim raximahullah baa wuxuu leeyahay fakam min xoratin saarat bisababi almacaazifi min almumisaat wa min albaqaaya balu fiirso wa kam min xorin asbaxa aw kaana sababan lihaada yani noqday cabiid iyo addoon u noqday mazaamiirtan iyo awlahan yani meeqo gabdhood oo xor ah gabdhihii wanaagsanaa ah baa sababta heestan u noqday dumarka jirkooda ka ganacsada oo arintaasi ay dhumisay meeqo dhalinyaro ah laakiin qalbigoodii uu qafaashay waxaani oo addoon u noqday haddaba axibatii fi lislaam kelimadan runtii waxaa igu dhaliyey in aan idiin sheego maanta oo magaalada aan joogno siyaala washington caawa taariikhdu tahay sideed iyo tobankii bishii koowaad ee kun labada kun iyo saddex iyo tobanka oo ku beegan toddobadii bishii saddexaad kun afar boqol soddon iyo afar uu yimid nin kamida ah soomaalidii heesi jirtay oo heesaha lagu yaqiina soddon sano iyo ka badan intaana umuurtaa daba taagnaa ninkaas oo rabo inuu u yimaado muxtarifiin ku ah inay ku shaqaystaan heesta in marka aan masajiyo ummadda u kala dirno oo ah dariiqa dadka culimada iyo dadka muslixiintaah inay ummadda tawjiihiyaan fasaadka iyo xumaantana ka reebaan aladiina in makanahum fi lardi aqaamuu salaata waaatawu zakaata waamaruu bilmacruufi wanahu cani lmunkar walilaahi caaqibat lumuur ilaahay subxaanahu wa tacaala hadduu wax ku makamiyo ood awood u hesho ood fursad uu ku siiyo waa inaad umuurahan la timaado waa lagaba maarmaan salaadii oo la oogo zakadii oo la bixiyo ummadda oo macruufka iyo khayrkii loo sheego munkaraadka oo la reebo inay tahay lagama maarmaan man ra'aa minkum munkaran falyugayiru biyadi falam yastadic fa bilisaani falam yastadic fa biqalbi wadalika adcafu liimaan <clears throat> ayib marka masajyada ama rasaail ayaa waxaan u kala diraynay jihooyin dhowr ah ama dhowr dhinac baan u kala dirnay waalidiinta ayaan la hadlaynay mar walbana hadalkan waalid walba waan la hadlaynaa meeshaa rabta joog maanta waxaan la hadlaynay kuwa jooga seattle washington laakiin meel kastoo joogto waa hadalkaasi wuu kuu dhacayaa haddaad tahay waalid ilmahaaga ha u ogolaanin fisqiga iyo fujuurka iyo raqsiga iyo xumaanta shayaadiintu isugu yimaadeen meesha inuu ka qayb galo bal inaad siiso lacagtii uu ku aadi lahaa uu ku geli lahaa ha samayne kana warqab markay umuuraha noocaasa dhacayaan ilmahaaga masajka labaad waxaan u dirnay dadka hawshaan iyagu ka shaqeeya oo dadka keena oo guruubyada isku xidhan oo keenaya ummadda inay ka waantoomaan man sanna fi lislaami sunnatan xasanatan falow ajruha wa ajru man camila biha ilaa yowmi alqiyaama wman sana fi lislaami sunatan sayi'atan falow wisruha wisru man camila biha ilaa yowmi alqiyaama war dembiga haddii aad ummadda idinku meel u horseedaan oo dadka ugu yeedhaan inta samayn oo dhan dembigeeda mid la eg baad yeelanaysaan ayib guruubka kale waxa weeyaan guruubka iyagu imaanaya oo umuurtan muxtaraf iyo shaqo ka dhigtay war ilaahay baa idin arsaaqa wamaa min daabatin fi ardi ilaa cala allahi risquhaa ilaahaygii afkaaga kala jeexay ayaa wuxuu gelinaya yaqaana ee fajmilu alabu rasuulku sala la alay slam wuxuu war dalabka iyo doonida uun hagaajista meel fiican wax ka raadi oo xalaal ah ilaahay wuxuu kugu talagalay waad naf waliba adduunkan iyadoo oon ka dhammaynin wixii loogu talagalay ka tegi maysa marka meel fiican adiguna wax ka raadso gruubka kale iyagana u dirnay messajka wuxuu ahaa dadka akhyaarta culimada iyo indhergaradka iyo dadka maarata wax fahmaya ee akhyaarta oo ah, odayaasha ah in markii umuurtan oo kale ay arkaan ay magaaladooda ka dhiidhiyaan oy diidaan oy inkiraan oy ka hadlaan oy ka hortagaan oy tashniiciyaan oy ceebeeyaan oy tashhiiriyaan oo arrintaa ayna ogolaanin bixamdi illaahi wa fadlihi waxyaabaha lahaa qisa dhacday baan idiin sheegi maanta marka khudbadii markaan dhammeeyey ayaa nin igu dheganaabaa wuxuu yidhi markaan khudbadii ka baxoon salaadii assalaamu calaykum iri buu iisoo dhowaaday wuxuu yidhi ragga aad ka hadlaysay ninka ugu weyn baa maanta khudbada dhegaysanaya oo fadhiyay ayib waxaan niyadda ka yidhi ilaahay ninkaas maad heshid seed u heshaan aad u qabataan haddii daqiiqooyin aan sii fadhiyey ninkii oo socdaa yimid oo mixraabkii salaadda aan ku tujinay soo fadhiistay wuxuu yidhi sheekhow ilaahay baan u toobad keenay hawshaana waan ka baxay ha la ii duceeyo ummaddaa dadka muslimiinta ha ii duceeyaan hawshaana haddaa iigu dambayso waana ninka la yaab ninkii keenay nimankan imaanaya infeedgareeyey oo isagu dadkan u diray oo lagu soo degayay oo guruubkan iyo kooxda iska lahaa wey waxaa la yaab ilaahay subxaana wa tacaalaa waxyaabaha dadka muslimiintaa nin wanaagsan oo dadka wanaagsan ee culimadaa ka mid oo khudbada dhagaysanayay baa galabta wuxuu igu yidhi ilaahay amarkii khudbada markaad waday waxaa igu soo dhacday buuri inuu khudbada marka la dhammeeyo nin uuni imaan doono oo uu dhihi doono arrintan iiga duceeya ama maarata waan ka toobad toobadkeenay niyadaydaan ka helayabu ilaahayna waxaa dhacay inuu ninkii ugu muhiimsanaa ama ugu weynaa hawshaa waday inuu keenay maantana yidhi hala ii duceeyo haddaba ikhwaani taas waxaan odhan karaa waa thamara ama waa midhaha inay dadku aan adu wax sheegto dacwadii ilaahay ku saaray aada sheegto dadkana messajkaa mar walba la gaadhsiiyo ilaahay subxaanah wa tacaala lian yahdiya allahu bika rajulan waaxida khayrun laka min xumarin hal ruux inuu ilaahay uu gaadhsiiyo masajkaaga kuna toobad keeno ayaa adiga wax badan kaaga fikiran marka intaasaan rabay inaan masajyada dadka ama rasaa-isha ummadda muslimiinta aan u kala dirno meel walba ay joogaan ee umuurtaana ikhwaani aan la aqbalin dadkaas iyaguna maaragta weli hawshaa sii haya ee waqtigaa ku qaatayna alam ya-ni liladiina aamanuu an takhshaca quluubum lidikri illahi war miyaan weli la gaadhin xilligay soo laaban lahaayeen waxaan maanta xaqiiqatan u ducaynaynay nin ka mid aha fanaaniinta soomaaliyeed soddon sano wax ka badanna ku jiray oo ilaahay subxaanah wa toobadiisa aqbaloo ka toobad keenay maantana nin maarata ummaddii wacdinaaya ah marka taasaa waxay tahay wax aad iyo aada u cajo badan marka jazaakum allahu khayr wabaaraka allahu fiikum wsala allahuma waslama calaa nabiyina muxamedi